إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wslama tasliima kaiira wabacd waa bilowga suurat lmaa'ida aayadda toddoba cafwan waa aayadda labayo toban imtinaan bay taa hore ahayd imtinaan macnaheedu waxa weeye gallad sheegasho nicmada ilaahay ummaddan uu siiyey ayuu ugu manno sheeganayay haddii ay tahay kitaabka uu soo dejiyey islaamnimada iyo diinta uu siiyey iyo rasuulka wanaagsan sala allahu calayhi wasalam qofka nicmada haystaa ah inuu ka been sheego oo tusaale xun uu noqdo ilaahay wuu diiday kadibna waxaa la faray qofka inuu namuudaji noqdo namuudaji mid tusaale ku ah xagga cadaaladda cid ay nacab yihiin iyo cid ay gacal yihiinba gaalka dil oo gartiisa sii weeye macnuhu nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiid istaraatiijiya ayaa ummadda u laqimay ama u sheegu u dardaarmay waxa uu lahaa hawin xubba xabiibik casaa an yakuuna baqiidaka yowma maa wahawin buqda baqiidik casaa an yakuuna xabiibaka yowma maa qofka aad jeclaanayso hawada wada jeclaani waa intoo maalin isnacdaani qofka aad nacaysana ha wada nicin waa intoo maalin isjeclaataane wax iskula hadh sidaasibaa cadaaladii rabbi u faray mar walba aayaddan u dambaysa ilaahay ummadda wuxuu ugu mana sheegtay sida uu nicmada u siiyey inuu niqmadiiyo balaayadana uga joojinayo isagu oo isagaa dheeftale ilahay oo dheefta siiya diin iyo dunyaba dadka isagaa dhibkana ka joojiya labadaa qoflabadaa arrimoodna ummadda iyo qofkuba aad bay ugu baahan yihin magacyaasha ilaahay bay ka mid tahay annahu daaru naafic addaaru naafic waa ka waxna dhiba waxna dheef siin karaa marka qisadan aayadda u dambaysa ay sheegaysa ee waxa aa xustaan nicmada ilaahay uu idin siiyey markii ay qolod dooneen gacmaha inay idiin fidiyaan oo gacmahoodii buu idinka hakiyey dhowr qiso ayay u soo qaataan mufasiriintu inay sababtu ahayd oo maaragta intaba rasuulka iyo asxaabta la soo gudboonaaday mid ka midii waxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyada oo colku uu degay oo hareeraha colku ka wada xigo ayaa geed har weyn buu seeftiisa suday waanu seexday in caraabiya ayaa reermiyiya ayaa soo dhukusay ama soo dhuuntay colka kale ma doonaya rasuulkunbuu doonaya sala allahu calayhi wasalam intuu seeftii dhab siiyey ayuu galka ka saaray dabeedna wuxuu idhi ya maxamedow maanta yaa iga kaa celinaya ilaahay buuidhi waryaa iga kaa celinaya baanku idhi buuri muu rumaysanin ilaahaybaa iga kaa celinaya saddex jeer markii uu ku celiyey ee intaba uu leeyahay ilaahay ayuu ninkii isaga ahaa riwaayaanka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu dabada dhulka ku dhuftay malaa'igtii ilaahay baa riixdayo dabadu dhulka ku dhuftay markaasuu ka soo go'ay nebigu intuu seeftii qaaday buuhi adiga yaa iga kaa celinaya ila way isweydaaratay isweydaarka ilaahay waa mid sariicahoo dhaqso badan kolkaasuu isagu ilaahay xaggiisa ugu kicinoo waa imaanlaawe wuxuu yidhi kun khayra aakhid ar nin qaada kii ugu wanaagsanaa noqo oo iska kaydaa fa cafaa canhu nebiguu iska cafiyey cafiskaasi wuxuu keenay inuu ninkii daaci noqdo dadkiisii u yeedhu i nin wanaagsan baan halkan ku arkay oo laga been sheegaye diintiisa rumeeya riwaanka qaarkoodna waxay tilmaamayeen markuu saddex jeer nabigu ku yidhi ilaahay baa iga kaa celniyay inuu argagaxay seeftii dibi galkeedii ugu celiyey adugu qisooyin badan baa nabiga taasoo kale ay la soo gudboonaatay dhacdooyin badan iyo asxaabtaba sidaas sibaa marka ilaahay ku tiirsadaan subxaana ila waa rabbi aayadda faray wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun sababahana ay la yimaadaan rajadoodu ay u wanaagsanaanaysa waxa haddaba halkan ilaahay uu ka bilaabaya qisadii reer banu israa'iil qisadii reer banu israa'iil iyo waxyaabihii yuhuudda iyo kristanka labaduba faldembiyeedkii ay caanka ku ahaayeen ee gaalnimada iyo diinla'aanta iyo ilaahay oo ballanta laga baxo iyo addoommahoo lagu xadgudbo wixii balaayada lahaa ee isku jirjiray ee dhaqanka u ahaabaa ilaahay halkan oo ku xusaya iyadoo qisadaasina marar badan soo noqnoqota waxyaabaha khatarta badane ummadaasi ay ku halaagsanto ilaahay uu sheegayaana way soo noqnoodaa waxa weeye shayga haddii la soo celceliyo muhimaduu leeyahay baa loo soo celinayaa khatar uu leeyahay baa laga digayaa liannahu maa takarara taqarara shaygu hadduu aad u soo noqnoodo waa wax qofka qalbigiisa galaya markaase ilaahay addoommaha uu ku disayaa loo labaataneeyo jeer soo noqoto waxa weeye marka hadduu ilaahay nicmadaa idi waa isku xidhka munaasabada aayaadka hore iyo qisada soo socota munaasabadda ka dhaxaysa waxay tahay hadduu ilaahay nicmadaa idi oo ballantaa uu idinka qaaday oo rasuulkaa uu idiin soo diray wanaagsan sidaa cadowgii idinka difaacayo dadkanoo kale idinku ha noqonina iyo nasaarada diintii ilaahay uu sheegay siiyey rasuulkoodii iyo ballantiiba way ka wada been sheegeen cudurrada noocan ahee aayaadku ay xusi doonaanbaa ku dhacay kuwanoo kale ha noqonina wey markaa walaqad akhada allaahu rabbi waa qaaday miithaaqa bani israa'iil reer banuu israa'iil ballan buu ka qaaday wa bacadnaa minhum waxaanu ka saarnay itnay cashara naqiiban laba iyo toban naqiib naqiibku waxa weeyaan horjoogayaal ama kuwa madax u ah wa qaala allaahu ilaahay baa yidhi innii macakum waan idin garab taagnay lain aqamtumu salaata haddaad salaada oogtaan wa aataytum azakaata sakadana bixisaan wa aamantum birusulii rusushaydana rumaysaan wa casartumuuhum una hiilisaan oo u gargaartaan rususha ah wa aqradtum allaha ilaahayna amaahisaan qardan xasana amaah wanaagsan intaasoo arrimood oo xil la ydin saaraya haddaa fulisaan ilaahay wuxuu ku dhaartay la ukafiranna canku waan idinka tirtiri doonaa ood idinka salabayn sayi'aatikum gafafkiinna walawudkilannakum waxaan idin gelin doonaa oon idinku casuumi baa ilaahay u ballan qaaday jannaatin tajri min taxtiha alanhaar jannooyin hoosteeda wabiyaalay ay qulqulayaan faman kafara bacda dalik intaa kadib qofka gaalooba ee minkum idinka idinka mida faqad dalla sawaa'a sabiil waddadii toostayduu ka ambaday sidaa ogaada faqad dalla sawaa sabiil jidhkii toostaa weydaanaya si aan isku ogaana baa ilaha subxaana markaa sidaasaa rabbi uu tilmaamay nimankii reer banu israa'iil baa ilahay dhabnimo ee ballan baa ilahay uu ka qaaday miiaaq miihaaqaasuu ka qaaday labiyo toban naqiibna uu ka soo saaray marka waxa ay noqonayaa labiyo tobanka naqiib dee nimankii reer banu israa'iil labiyo toban jilib bay ahaayeene oo markii had jeer dhagaxaba biyaha looga furay waa kii labiyo ilood lahaa qad calima kullu unaasin mashrabahu iyadoo qolo waliba meeshii ay ka cabbaysa aqoonsatay si aanay isugu cidhiidhiin labayo toban loo sameeyey ama labayo toban iyo caaqil labayo tobankaasi ballantii bay qaadeen labayo tobankaasi waxa ay hormuud u ahaayeen markii reer banu israa'iileed urusiino tegeenay dibiga caabudidiisii ka cudur daaranayeen labayo tobankani kuwii la soo joojiyay bay ahaayeen markii lalahaa qudus gala oo cadowga ka xoreeya labayo tobankani kuwii hormuudka u ahaabay ahaayeen markii diintan loo xambaarinayay iyaga sidii u qaadi lahaayeen ay ugu camalfali lahaayeen miihaaqa iyo ballantaa reer banu israiil ay reer banu israa'iil galeen labayo tobankana hormuud ugu ahaa wayse kala wanaagsanaan labayo tobankan iyo iyo labayo tobankii nebi maxamed miihaaqa la galay calayhi salaatu wasalaam reer madiine ahaana waataynu xalaq qisadooda soo tilbaannaoo makay ugu yimaadeen nebiga iyadoo la caydhinayo oo la eryanayo annagaa ku soo dhowaynayna bay idhaah asxaabtii toddobaataneyada ahaydee reer ansaareed labiyo toban buu nebigu ka saaray calayhi salaatu wasalaam saddexna ay aws yihiin inta kalena reer khasraj ay yihiin waa labadii qabiile ansaarta waa kuwii nebiga baycada iyo heshiiska la galay marnaba aanay ka bixin ee ay sidii ahaa u fuliyeen waaya ballanta ilaahay u qaaday waxa weye innii macakum innii macakum anigaa idin wehelinaya baa ilahay wy waxaad arkaysaa adoomuhu ma horu maraan hadday miciyada ilaahay waayaan ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun maciyada ilaahay wehelka ilaahay markuu addoonku haysto cid ka xoog badanaysaa ma jiro haduu maciyada ilaahay waayana cidla istaagi maaye shaydaanunbaa garabkiisa gelaya waa labadaa midun marka ilaahay wuxuu ugu bushaareeyey wa qaala allaahu innii macakum anaa idin garab taaga maciyada ilaahay iyo wehelkiisa maxaa lagu helaa ma afkaa lagu helaa ma faanbaa lagu helaa ma ismoodsiis ma isqancin maya waxaa lagu helaa takaaliif iyo xil ummadda la saaray oo la xaqiijiyo ilaahay oo addoon noqdo isagoo laga amar qaato waajibaadkiisoo la fuliyo bal eeg miciyada ilaahay waata lain aqamtum salaata wa aataytum zakaata wa aamantum birusuli wacasartumuuhum wa aqradtum allaha qardan xasanan waa shan arrimoodoo culculus weeye waa salaadii waa sakadii waa rusushii oo la rumeeyo dagaal baa bilaabmaya marka diintan lagu toosnaadee waa in rusushii la iskarab taagoo loo hiiriyo saanaa ilahay uu ballanta kaga qaado nebi maxamedna asxaabtiisii saasuu ballanta kaga qaado in la gacan furnaado wey oo waxaa lagu dagaalamayaa aanay noqonin naf keliyahe wa aqradtumullaha qardan xasanan ilaahayna amaaha wanaagsan la amaahiyo oo dhaqaalihiina uu dagaalkii noodo naf iyo maalba la israaciyo sidaasaa ilaahay rusushayda iyo diintayda labadaba isgarab taaga oo diinta oga taasaa inaga dhaxaysa ballanta ilaahay uu qaada ee dhaartu ku jirtaana waxa wey inuu dembiga ka dhaafayuu janno wanaagsan gelinaya waxa kaloo miiaaqu iyo balanta ilaahay uu ka qaaday ay tahay qofka taa diidana faqad alla sawaa'a sabiil dee waddadii wanaagsanaydkaasina ka ahday wax khayrahoo qofka agtiisa yaallaa ma jiro markii sidaa ilaahay uu ballanta kaga qaaday reer banu israa'iil taariikhdoodii baa lagugu celinayaa sannado badan ka hore bal hadda iyaga ilaahay wuxuu uhi fa bimaa naqdihim miihaaqahum jabintii ay jabiyeen ballanta ka ay ka baxeen ballantaa adaga lasoo sheegay daraaddeed sababteed lacannaahum ayaanu ku nacdalay waxaanu ku fogaynay oo maciyadii ilaahay iyo wehelkiisii ay ku waayeen markay ilaahay ballantiisii ka baxeen ay ku gacan saydheen rabbi wa jacalnaa quluubahum qaasiya qalbiyadoodiina waxaanu ka dhignay tuqalashay oo tawaftay bilanxariis yuxarifuuna alkalima can mawaadicih kalaamkii ilaahay meelihiisiibay ka gediyayaan oo ay ka bedelayaan wanasuu waxay ilaaween ka tegeen weeye xadan qayb weyn oo mimaa kitaabkii ka mida ah, dukiruu bihi lagu waaliyey kitaabkii lagu waaliyey waanadii iyo wacdigiiyo sharciga u ahaa in badanoo ka midana way iska tuureen sidii wax la ilaaway oo kale walaa tasaalu nebi maxamedow dayn maysi tatalicu inaad aragto calaa khaainatin minhum ay calaa khiyaanatin minhum khiyaano badan oo iyaga ka imanaysa marar badan baad arki doontaa anaa ku og ilahay uu leeyahy kuwani bilaa khiyaamama noqon maayaan ilaa qaliilan in minhum iyaga ka mida mooyaane waxaan khiyaamo lahayn wuu yaryahayba facfu canhum iska dhaaf wasfax ka jeedso ina allaha yuxibu lmuxsiniin samafalayaashu ilaahay jecelyahy wamin aladiina qaaluu inaa nasaara kuwii yidhi annagu nasaara nala yidhaahdaa kuwaa akhadnaa miihaaqahum iyagana ballan baanu ka qaadnay sida yuhuudda ballan looga qaaday kuwana ballan baa ilaahay uu ka qaaday oo rusushoodu ay ka qaadaysa ballantii intii laga qaaday iyo diinta raaca kadib maxaa dhacay fa nasuu iyaguna waxay ilaaween ka tegeen xadan mimaa dukiruu bihi kitaabkii lagu waaniyey ee injiil wax badanoo ka mid ay ka tegeen fa aqraynaa baynahum waxaanu dhignay dhexdooda kiristankii waxaa dhexdooda lagu tuuray alcadaawata colaad walbaqdaa iyo nacaybshiiyo ilaa yowmi alqiyaama ilaa dharaarta qiyaamaha nacaybshiyahaasi halkaas u olaya wa sawfa yunabi'uhum allahu bima kaanuu yasnacuun hadhow buu ilaahay doona waxay samaynayeen aakhira xisaabteediina way dambaysaa adduunyadaana adduunyada dhexdeedana waxa ku dhacay filiqa iyo iyo kareedka fa bimaa naqdihim ba'daasi waa sababiya macnaheedu waxa weeye bisababi dalik arrimahaa daraaddeed bay iyo waxaa iyo waxaasi ugu dhaceen marka nasku waxa uu ina barayaa ummadi waxay ammaan leedahay ilaahay uu garabkooda taagan yahay soo dhowaynaya dooranaya raali ka yahay inta ay ilaahay ballantii ay la galeen ku taagan yihiin ballantii berigii hore ee caalamudar ay la galeen ballanta kutubtu ka qaaday iyo rusushuba balanta inta uu addoonku ku taagan yahay ee diin iyo iimaan uu leeyahay intaasuu ilaahay xaggiisa ka liistaysan yahay oo uu ka tirsan yahay oo kaadh wanaagsan uu sitaa haddii kale maya markaa naqfa bimaa naqdihi miihaaqa nimankana caan bay ku yihiin yuhuudi ilaahay bay ballan kaga baxeen oo rusushiibay kaga baxeen caadi bay u ahayd intay rususha ballan la galaan inay kurta ka jaraan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bay ballan la qorteen waxay idhaahdeen magtaynu wada bixinaynaa dalkaynu wada difaacaynaa dunyada ayaa wixii taageerana looga baahda aanu diyaaru nahay adiguna noo kaalay na weydiiyuun mudaaraadka iyo munaafaqaday dhammeeyeen waa kii nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam aryaareen armaantu inoogu dhow yahay in badan buu ina dawakhiyo aan ka nasanne eh dhagaxaa weyn hebelow xagga sare ka soo ridoo madaxa ku bas ayaa ay isfareenoo ilaahaybaa u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo layidhi meesha belaa ka soo socotee ha fadhiina iskaga kac marka rusushiina saasay u laayeenoo suuratulbaqara aynu kusoo marnay ambiye ilaahay intay seef u qaadeen inay kurta ka gureen muslin meelahan iska joogjoogoo miskiinah iyo carab kala noocnooc ah maydayn baad u malay nebiyaal iyaga ka mid ahaa iyo rusul kutubsida ayay birta ka asleen maalin quraa la tilmaamay inay afartan nebi dileen bal ka war subxaan marka ummadaas kuwana waa la miduun dee wakhtigan waa isku nooc taa daraaddeed hadaba marka ilaahay saa uga durkeen nacdal bay mutaysteen lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya markaa nacdasha ilaahay addoommaha waxay ugu dhacdaa diinla-aanta waa mid jinsiyad gaar ahoo yihiin uguma dhacdo macnaa iyagoo reer banu israa'iil uun ah ama qolo gooniya uun cadhagu oo jinsiyad iyo dad wakhti nool iyo dad meel ku nooluun cadhagu uma doonata laakiin qof dad sifaadka lahoo diin iyo iimaan aan lahayn oo ilaahay diiday baa cadhada ehel u ah weligoodba marka hore ammaan ha lahaadeen marka macnaheedu waxa weeye wanaagga iyo khayrka lamaydan dhalanine camal baa lagu mutaysanayaa iyo cibaado iyo addoonnimo haddii taa la waayo nacdasha reer banu israiil halkaasay taaganta iska ilaaliya ila ilaahay wuxuu uhi maciinaan taagna intay wanaagsanaayeenna wuu taagnaa macooda oo uu wehelinayo waa kii faraacinada ka nabadgeliyay ee raashinka u diyaariye daruuraha u hadheeye dhagaxaanta biyaha uga sii daayay ilaahay way heleen cusuurtii dahabiga ahayd ee qaaliga ahayd bay risaalad iyo milki iyo waxba ilahay daray waana doorta quraanku ku tilmaamay inuu doorta laakiin nacdashaasaa ka dambaysay kadib markay ilaahay weydaarteen waxa labaad oo diin la ay leedahay qalbi qallalan wajacalnaa quluubahum qaasiya dadka marka ay diin leeyihiin ay kitaab leeyihiin ay xaq raacayaan qalbigoodu waanu caafimaad qabaa waana nadiif waana dabacsan yahay xikmadda qalbiga loo xusaya ee cagta loo cabiri waayo ama dhakada ama gacantuna waa isteerinkii iyo mashiinkii jidhka qalbigu waa ka nebigu fasiraya alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kullu waryaadhahe war jidhka xubin baa ku jirta hadday wanaagsantahy jidhku wanaagsanaanayo haddii xubintaasi ay xumaatana jidhkii waa u ogaada haddii gaadhigu mashiinka uu duqeeyo dhaqaaq ma marka qalbigii oo qalalay waa isagoo duqeeyo wey sidaa ayaa ummadda ilaahay uuga digay cudurkan qalbi engega ah ee reer banu israa'iil ku dhacay inaanu iyagana ku dhicin alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wmaa nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl faaala calayhim lmad maxaa ku xiga faqasat quluubuhum wakaiirun minhum faasiquun qalbigiinnu muxuu dabci waaye dadka muminiinta haddaa tin asxaabta dee ha noqonina reer banu israaiil oo qalbigu qalabad oo faasiqiin noqday kuwaasoo kale la mid noqonina qalbigu hadduu tawafo dadka waxaa ka dhammaata naxdinta insaaniyadda iyo naxariista iyo dabacsanaantuba way ka dhammaadaan iyo xishoodku marka kitaabkii ilaahay baa intay kala bixiyeen bixiyeenba aayadaha qaar xariiqeen wax kale ku qoreen qaarna macnahoodiibay gadiyeen yuxarifuuna alkalima can mawaadicih qur-aankii ilaahay oo halkii towraad nebi muuse ku qoray ku qoran kitaabkii ilaahay ee towraade ayay bedeleen way u badheedheen ma jiro wax laga xishoonaya ma jiro iyo gacanta kugoy iyo taa ma leh waa bedeleen marka taasi waxay tilmaamaysaa in taxriifkaasi dee xagga macna ahaana uu noqon karaa iyadoo meeshiiba laga masaxana uu noqon karaa yaktubuuna alkitaaba biaydiihim wanasuu xadan mima dukiruu bihi xadigu dheeftaa la yidhaahdaa iyo calafka weyne waafiga ah ayaa xadi la yidhaahdaa marka dheef weyn oo kitaabka ay ka heli lahaayeen ayay ka tegeenoo way ka calaf go-een kitaabka raxmadiisa ama qayb weyn oo muhiim ahayd oo mudnayd in lagu camal falo kitaabkaas bay ka tegeen wax alla wixii sheegaya nebi maxamed taariikhdiis iyo sifaadkiis iyo wakhtiga uu soo baxayo qur-aankiisa iyo asxaabtiisa wixii ku saabsan intaaba waa rasuul carbeedoo isag iman kari mayne inaga tirtira bay yidhaha inama anfacaan aayaadkaasi qaybtaasoo dhan way goosteenoo way liqeen nisyaanku dee waaba looga cudurdaaraa qofka hadduu waxilaawo qofka waa loo cudurdaaraa doorashada halkan ilaahay uu eraygaa doortay wuxuu sheegayaa ka tegidday kitaabkoodii barh ka ka tegeen wax la ilaawo kale ka dhignay sidaanay rajo iyo dibunoqod iyo isku muslaxtoona maleh marka rasuulka sal allahu calayh baa ilaahay uusii sheegaya wax badan oo ka waxyaabaha ay kitaabkaa khiyaameeyeen inuu arki doono walaa tasaaluu taطalicuu calaa khaa'inatin minhum khiyaamo iyaga ka marar badan arki doonta waanu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam towraad la kaalaya buuli oo aan akhrina waxaa ay sheegteen inuu ku yaalayo kale waa la keenay ki akhriyaya baa gacanta saaray intii ka horraysay markuu dhammeeyey ayuu intii ka dambaysayna akhriyey bal hadda gacanta ka qaad baa la yidhio arrintii laga wada hadlayay baa kasoo baxay marka khiyaamadooda aad bay isaga qoladaasi saasay ahaayeen dadkii laga horreeyey qaar ka ahaayeen qolada labaadna kiristanka kuwa la odhan jiray annasaara min aladiina qaaluu inaa nasaara inay iyagu la baxeen ayaa aayadda laga fahmayaa annasaara magacaa isaga ah oo dee iyagaa yidhi ku yidhi magacaasaanu nahay iyaga laftigooda miiaaq baa ilaahay uu ka qaaday fanasuu xadan mima dukiruu bihi iyaguna way labada qolo qolo waliba kitaabkoodii way ka been sheegeen waanay ka tegeen sidaa daraaddeed iyaga weliba qoladan waxyaabaha kusii dhacay nasaarada wax badan bay abuureen oo ay diin ka dhigteen sida qur-aanka ilaahay uu ku xusay warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila btiqaaa ridwaan illaahi famaa racawha xaqa ricaayatiha marka wax badan oo khuraafaad ahoo ay urursadeen oo inay maaragtay ilaahay ugu dhowaanayaan ay isku qanciyeen ayaa ay ururiyeen waxa diinla-aantu ay sababtaa dadka oo kala taga waa min aathaar almacaasi raadadka laga dhaxlo iyo midhaha laga goosto diinla'aanta macnaha diintii ilaahay wey diin oo dhan maaha diinta xaqaa dadku markay ka tagaan way kala firdhaan dowladay u qaybsamayaan qabaa'il bay u qaybsamayaan kooxay noqonayaan ardaayay noqonayaan goosamo cudurkaasaa ku dhacay markii ummaddan inaga horraysay la inooga digaya raadkooda waa cuduradii ku dhacay fa aqraynaa baynahum alcadaawata wlbaqdaaa ilaa ywmi alqiyaama aqrayna waanu ku waanu dhex dhignay wey sida bambaanaha ayaa la dhex dhigay qumbulad qumbuladaasoo colaad iyo nacaybshiya naxli iyo colaad iyo nacaybshiya lagu dhex tuuray qaybihii kiristanka boqorkii qustatiin sannadood ka hor markii uu soo ururiyey wuxuu idhi dee ka badan diin nebi ciise loo nisbeeyo urura afar boqoloo qaybood bay noqdeen kooxood way ururi waayeen waa kii dagaalka ku qaaday ee dhowr midh buu ka soo reebay intii yacquubiyada la odhan jiray iminkana loo yaqaano almadaahib almasiixiya almucaasira orthodogaska iyo katoliga iyo brotost saddexdaasoo yacquubiyada berigaa laysku odhan jiray ayuu ka soo reebay intii kale helifuu qaado waa laabay ka saaray intan laftigoodana dee nacaybshiyaha waa ognahay waxaa se aad moodaa in nacaybshiyaha ay isu qabaan markay islaam noqoto deway way midoobaan oo iyagu way ururaan qaybahooda kala duwan iyagoo colaada iyo nacaybshiyahaasi u dhex way ururaan waa ururitaan oo nisbiya ah. macnahaan meel gaadhsiisnayn istaraatiijiyadaasay ka duulaan iyaga iyo yuhuudda iskaashada bal waxaynu odhan karnaa iyaga iyo ishtiraakiyadda ama waxaa la yidhaahdo shuuciyada ayaa u midooba islaam leanna waxay dareensan yihiin in dhammaantoodba islaam xoogaystaa uu khatar ku noqon karo waaya ummadda islaamka waxa ilaahay uu ugu manno sheegtay intii jaahiliyada ay ku jireenna in cudurka noocan ahee cadaawadan iyo baqdaagani uu haystay markii diinta islaamka ilaahay u siiyey nicmadaa u soo dejiyeyna diintaasi ay midaysay wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faalafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ay bidiinihi wa biislaamih faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan walaalaan ku noqotay nicmadii diinta dadka muslimiintan maanta halkaa ay taagan yihiin diinla'aan baa isha u yeeshay cadowgu wuxuu kaga adkaanayaa waa dadkii waxaanay lahayn mabda mideeyo ay ku nool yihiin ay ku dhimanayaan ay ka run sheegayaan baa jirin ay yar tahay inta ka run sheegaysa marka adiga arkayooo midina wuxuu ku faanayaa wallaahi anigaa wata cadowgii ka uu dilayana waa walaalkii waraabuhuna waxaa la ogyahay saca lamaan marka uu saca cuno weysha dee miyuu daynaya iyadaaba curdine weyshana kowbuu kaga siinaya ugu horraynba uu boqongoynaya waa kuwa yaa maskanatahum iyaga ayaa ah ka ku xigaya markaa kan marka laga takhaluso ka kalena wuu ku xigaya iska macruuf marka gaaladu dadka muslimiinta ah uma yimaadaan ilaa horta qayb helaan qaybtaasi markay helaan taariikh alislaami marka dib loo noqdo mar walba dadka muslimiinta ay jabayeenba horta istaraatiijiyadda gaalada ay ka duulayaan waxa wey inay qayb helaan dabeetana qaybtaasi ay noqoto sidan baalkan miinabaadhka oo kale iyaga la horraysiiyo ay saa u socdaa faaqraynaa baynahum alcadaawata walbaqda'a ilaa yowmi alqiyaama waxaynu uga soconnaa wixii ilaahay ummaddan uga digaya cudurkii nimankaa ku dhacay kadib markay bilaadiin noodeen ayaa ilaahay dadkan uga digayaa wuxuu leeyahy diinta ilaahay oo ka tagtaa waxay keeni kartaa taasoo kale ka feejignaada nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy koob iyo toddobaatan qaybood bay u qaybsameen kiristankuna labiyo toddobaatan ummaddan saddex iyo toddobaatan bay u qaybsamaysa laakiin ta xaqa ku sugan ayuunba aadta nabadgelaysa allahuma abitna cala alxaq waaya wasawfa yunabi'uhum allahu bima kaanuu yasnacuun ya ahla alkitaabi dadkii kitaabka la siiyayow qad jaa'akum rasuuluna rasuulka yagiibaa idin yimid waa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam yubayinu lakum wuxuu idiin caddaynayaa kaiiran in badan oo mimaa shaygiiya kuntum a ahaydeen tukhfuuna kuwa qariya min alkitaab kutubtii laydin siiye wax badan oo qarinaysan isaga cadcadayn wayacfuu can kaiir in badanna wuu iska dhaafi qad jaa'akum min allah ilaahay xaggiisa waxa idinka yimi nuurun wa kitaabun mubiin nuur iftiimayo nebi maxamed ah iyo kitaab cad oo waadixo wax walba caddaynaya yahdii bihi illaah ilaahay waxa uu ku hanuuninayaa kitaabka iyo nuurka man ittabaca ridwaanah cidda raali noqoshihiisa raacda wuxuu ku hagayaa subula salaam jidadka nabadgelyada wayukhrijuhum min aulumaati ila nuur wuxuu ka saarayaa gudcuryaasho iftiinka iimaanka ugu saarayaa biidnihi karsiintiisa iyo awooddiisa wayahdiihim ilaa siraatin mustaqiim dadkaa jid toosan buu ilaahay ku hanuuninayaa saasaa ilaahay uu tilmaamay subxaana waxa ilaahay u yeedhaya ahlulkitaabki kuwii ahlulkitaabka ahaa ayaa halkan naska rabbi u yeedhay ya ahlulkitaabka waxaa idiin yimid rasuulka yagii idaafadaas ilaahay uu leeyahay rasuulka yagii waa tashriif baa laydhaha halkii halkii horunbaanay la mid tahay ee aynu soo arkayna aayaddii hore ballanta markuu ilaahay ka qaaday reer banu israa'iil waxau ihi lain aqamtum asalaata wa aataytum azakaata wa aamantum birusulii rusushayda baa ilahay halkaa hore ilahay rusushiisa waa wada rusushiisa rusushayda baa ilahay u halkaa hore halkanna wuxuu ihi rasuulkaygii baa idin qaar badaniba hadda filaanoo ha yidhaahdaan isagaa isbagacaadae laakiin ilaahay wuxuu leeyahy waa rasuulkaygi taasaana qof kasta oo mu'mini rumaysan yihi rasuulkaasi wuxuu idiin caddaynayaa wax badan oo qarinayseen kutubtiinna waana ahayd cadiy bnu xaatim ata'i iyo nimankii kale nasaaradaba dooduu nebigu la gelaya calayhi salaatu wasalaam iyo bal kaa iga warrama kaaga warranee waa caynkaa jawaabtu maya been baa ku sheegteen ha naga raali aha waa runtaa ee saa aad sheegta weeye way qisada waxaan dhowr iyo siddeetankii aayadooda u horreeyay suuratu alcimraan ayaynu ku soo maraynay taa faahfaahinteeda doodii uu nabigu la galay calayhi salaatu wasalaam anigaa kaaga aqoon roon markuu cadiy ibnu xaatim munaawaraadka u samaynay nebigu calayhi salaatu wasalaam war kitaabkaad ku faanaysee injiil anaa kaaga aqoon roon kooxdiinnu waxaa aaminsantihiin kooxdiinnu waxaa aaminsantihiin waa kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa mukhaalafaadka uu samaynaya buu u dhigdhigaya oo lahaa saa iyo saa iyo saasay diintaadu qabta laakiin adaa khilaafaya waa run buu lahaa waa run markii dambe istaslama waa kii marka yubayinu lakum kaiira mima tufuuna min alkitaab mima kuntum tukfuuna min alkitaab kitaabka wax badan oo qarinayseen ammaanada ammaana xumada waxa ugu daran ta diinta diintu dee waa ammaano u qofka ammaanadaah ayaa waa inuu sideeda u gutaa sida looga doonayo qofka adduunyada hayaaba inuu ammaanada guto marka ammaana xumadaasee caanka ku ahaayeen nabi maxamed nuur baa ilaahay uu ku sifeeyey kitaabkana kitaab mubiina nuur baanu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ka soo dhex baxay caalamka iyadoo gudcurku uu ishaysto yukhrijuhu min aulumaat ulumaat ayuu caalamku isu baxay boqortooyooyin jaahiliyahoo qofka qawiga ahe cidhbaha u raabsanayo daciifka ayaa jiray xaggaa boqortooyadii hindida iyo tii jaynaha tii nimankan reer faris iyo tii romanka iyo tii xabashida iyo aad u waaweyn baa jasiirat alcarab hareeraha ka xigayoo aan la isu baxaynoo mid waliba addoommo kala dambeeya ay leedahay addoommo ay ku shaqaystaanoo kala dambeeya oo qabaa'il leh oo ummada ayaa ay iska lahaayeen markaasuu shucaacii hareeraha u fiday jasiirat alcarab buu safeeyey kadibna bari iyo galbeedba waa u kacay saasuu caalamka ku gaahay laakiin looma daliishan karo xadiidka daciifka ah ee mawduuca ah xadiiu nuur laydhaa ee iska abuurnay aadam buu dhabarkiisa soo galo nebi hebel buu dhabarkiisa xadiidkaas dadka qaarkood ay sheegsheegaan qisadaas laa asla lahaa culimada cilmiga cilmuljarxi watacdiil marka aad u noqotay oo ka hadlaya kutubulmawduucaat baa lagu daraa waxyaabaha la iska abuurtae beenta ahbaa baabkooda la geliya nebigu nuur wuu yahay laakiin nuurka noocaas ma aha rasuulka sala allahu calayhi wasalam dee iyo aftirsiimadiisii iyo aabbihii iyo hooyadiiba intaa waynu haynaa waana inta markaa ku sugan dee qisada iyo nusuustaba culimada qaarkood waxay ku fasirayaan nuurka iyo kitaabka mubiinkaahiba in ay yihiin qur-aanka oo marka waxaa la yidhaha catfu taraaduf laba shay shay keliya oo laba sifo leh oo la isku cadfo labadiisii sifo oo aan taqaayur keenaynina macno tamaatuluuna ila cadafku taqaayur buu keenaaya marka waxa weeyaan qad jaa'akum min allaahi nuurun wuxuuna ka dhigantahay kitaabun mubiinun kitaab cad ayaa yimi oo oo tiriigtay oo qofka raaca aanu jidhka ka libnayn ile noloshu waxay u baahan tahay wax haga manhaj qofka haga ayay u baahantahay kaasi hadduu ka lumana wuu ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa cidda <clears throat> nabiga raacda ama qur-aanka raacda raalli noqosho ilaahay weeyaane subul salaam subul salaam jidadka nabadgelyada ma axwajanaa ilaa haadihi subul nasku wuxuu u jamcinayaa subul asalaam iyadoo xaggan dambena ila nuur uu tilmaamayo oo inta badan si mufradahoo keliya u sheego halkan subul waxaa la loo jamciyay noloshiibaa qayba ah noloshu waa qaybo kala duduwan qofku mar keligiibuu noolyahy mar ilaahay buu la xidhiidhaya mar adoomuhu la xidhiidhaya mar qoyskuu la xidhiidhaya mar daakhili ahaan mar umadaha kale caalamka waxaasoo dhammi waa wadooyin la marayo oo u baahan mid walba ta lagu nabadgelayo ayuu qofku u baahan yahay wadooyin masaabiir iyo qodxaleh ayuu qofku ku libdhaya subul asalaam waxay isku macnayen hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam sifo kasta oo toosti badan buu ku hagaya wayahdiihim ilaa siraadi lmustaqiim laqad kafara buu ilaha yidhi xaqiiqanimo way gaaloobeen aladiina qaaluu kuwii yidhi intay afka kala qaadeen dadka yidhi ina allaha ilaahay huwa almasiixu bnu maryam waa ciise bnu maryam baa ilaahaya kuwa yidhi kuwaasi dhabnime e waa gaala buu ilaha yidhi haka shakiina kul waxaad tidhaahdaa la dood ha ka hadhinoo ha ka aamusina waxaad tidhaahdaa faman yamliku min allaahi shay-an ilaahay xaggiisa yaa wax ka hadhanaya yaa wax ka joojin kara xaggiisa in araada hadduu doono an yuhlika inuu halaago almasiixa bna maryam ciise bna maryam iyo wa ummahu hooyadii waman fil ardi jamiican iyo cidda dhulka ku nool oo dhan hadduu ilaahay doono inuu afrogu wada laayo talow ka hor joogsanaya awooddaa leh cidina marka ka awooda alunbaa ilaahay ciise iyo hooyadii midna ilaahay maaha kol haddaana waxba iska celin karay walilaahi ilaahay kelidii waxaa u sugnaaday mulku samaawaati walard lahaanshaha samooyinka iyo dhulka wamaa baynahumaa iyo inta ka dhaxaysa lahaanshahooda isaga ale ciisena male cid kalena male yakhluqu maa yashaa wuxuu doonuu abuuraa wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu isaga ayaa shay walba kara waxba kuma adkaadaan wa qaalat ilyahuudu wanasaara yahuudi iyo kiristankii haddana mar labaad intay afka kala qaadeen bay waxay idhahdeen naxnu annagu abnaaullaahi inamadii ilaahay baanu nahay waa axibaahu iyo kuwii uu jeclaa subxaan allah qul waxaad tidhaahdaa falima yucadibukum oo haddaa muxuu idin naaraa muxuu idin cadaabayaa in bidunuubikum dembigaad samayseen haddaa muxuu idinku cadaabaya haddayna mawti bal ka kaalay ma jirto taasiye basharun bani aadam baad tihiin miman khalaqa dadku abuuray un ka ah. khalqiga ilaahay uu abuuray bani aadam ka mid ah ayuunbaad tihiin yakfiru liman yashaau ciduu doonuu u dembi dhaafayaa wa yucadibu man yashaau ciduu doonana waa cadaabayaa idinkuna kuwaasunbaa ka mid tihi walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahuma ilaahaybaa ku celiya lahaanshaha ciriyo dhuliya inta ka dhaxaysa isagaa leh wa ilayhi lmasiir halka loo laabanayo la hortegayaana waa isaga saasaa ilaahay uga waramaya ummadaha cudurka ku dhacay waa kaa macnaha waxa halka aad ka arkaysaa waxaan la yidhaahdaa kibirka iyo isqancinta iyo isla weynaanta iyo diinla-aantu markay sii socdaan sii socdaan waxay gaadhayaan heer laga xishoodo ayay gaadhayaan xishood la-aanna iimaan la-aan baa leh waa qadiyad macruufa wey qofku marka uu iimaan leeyahay dee xishoodkiibaa wuxuu ka mid yahay qaybihii iimaanka walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodku waa qayb ka mida iimaanka marka dabeedna qofku uu xishood iimaan waayo xadhigguu goosanaya waa waxyalaayah idaa lam tastax fasmac maa shit wuxuu doon u samaynaya nimankan intay afka kala qaadeen bay hadalkaa yidhaahdeen mar labaad u qoran taasaa ilaahay uu ka markhaati kacay inay ku socdeen taasaa madaxdooda iyo falaasifadooda iyo suufiyaashooduba ay ku soconayaan waxay idhahdeen ina allaha huwa almasiixu bnu maryam way isqanciyeenoo waxa ay maaragtay leeyihiin ciisa dee walaa taquulu alaaana waynu soo maraynay saddexa odhanina say usoo saddex saddex leeyihiin marka dambe waxay isugu biyo shubanaysaa in ay sheegaan inuu ciise ilaaha yahay ilaaha sida uu kuu leeyahy kuwaa maal dadka qaarkood baa ku luqoa idaacadahooda faasidka markay dhagaysanayaan oo waxay u qabaan mararka ila qaar badan baa ku hadleen af soomaaliya siduu qofku isu leeya waa mid wax wacdiyayo ah, ninku wacdi wanaagsana ilaahdaa u haya ilaahdaa u haya ilaahdaa u sheegayo ayuumaa marka dambe uun uu ka baydhayaa un uu hayay qofkii muslimkaha ah uu garan karaya kolkiiba ilaaha uu sheegaya inaanu allah ahayne oo ciisaabu marka dambe kusoo daraya sheekadiisii sheekadiisiiya wixii daldalaya ayumaad maqlaysaa isagoo ciisaha leh ciisalmasiix ayuu kusoo darayaa siduu ilaahay u sheegaya marka sidaase ka dhawaajiya laqad kafara laamtu waxay u taallaa jawaabu tahay dhaar qaduna taxqiiq bay faa'iidaynaysa la wallaahi qad xaqiiqee kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiix huwa almasiixu maryam wa qur-aanku wuxuu ina barayaa qof kastoo wax sheega in lala doodo maadaam qofka muslimkaahi daliilkiisi uu haysto oo qur-aan iyo xadiid uu isku kalsoon yahay maadaama qofka muslimka ah caqliga iyo fidrada iyo abuurka wanaagsanba sharcigiisu u waafaqsan yihi oo sharcigii saxiixa iyo caqligii saliimkaabaa iswaafaqsan marka qofka kan wadaa ah, wuxuu qofku uga baqdo oo uula doodi waayo u qancin waayaaba ma jiro afarta kelmadood ee u horeeya wixiisu kusoo ururaya dabcan qofka dee doodayaana hadduu wax garanayo markiiba waa kan ilaahay wuxuu soo dhigay in lagala doodo arrimaha waaqiciga ah ee muuqanaya aayaadka kawniga ah ee aynu arkayno awoodaha ilaahay aanu insaan lahayn in lagula doodo kuwaa kolkiiba waayo dee haddii aayad qur-aanah iyo xadiisiyo lasoo qaato ma rumaynayo oo ma rumaysna idan markaa waa in caqliyaadkii iyo waaqicii iyo awoodihii ilaahay lagula doodaa waa siduu nebigu u qancin jiray calayhi salaatu wasalaam waa siduu qur-aankuna ayna qofka muslimka ahi miiska wadahadallada marka ay noqotiy xujadiiyo dooda silaaxiis iyo hubkiisuu sitaayoo ka ka soo ag ku buufinaya wuu iska tegaya dabeedna ilaahay wuxuu uhi qul waa usluubu talqiin nebigii baa loo laqimaya waxaa la leeyayiska aamusino ha ka dhaqaaqinuune waa dadka xilkaa saaranyen la doonaya inaad qancisee qul faman yamliku min allahi shay-an yaa ilaahay xaggiisa wax ka hanan kara yaa ilaahay arrimihiisa hor joogsan kara in araada an yuhlika almasiixa bna maryam wa ummahu waman fi lardi jamiica an yuhlika hadduu doono inuu dilu halaago meesha ka saaro waxyeelo ciise hooyadii dadka caalamka oo dhan ku sugan ma haysaan cid ilaahay hor joogsan karta maya wey dee ka kaa awoodda cidina hor joogsanaynin ee qahaarka ah isagu wax dirqiyayuunbaa ilaahay cidina ma wehelayso waa mid midda labaade iyaduna xujadaahay waxa weeye walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa wuxuu leeyahy ciryaloya inta ka dhaxaysa ciise muxuu leeyahy waxba ciise wuxuu ka yahay waxyaabahan cirka iyo dhulka ay koobeen makhluuqaadka ay koobeen wamaa baynahumaaduu soo dhexgalaya macnaheed waxa wey mar haddii laleeyahay dee siduu wax u yeelan mar haddii laleeyahay siduu ilaah u noqon waa daliil labaad wallahu calaa kulli shayin qadiir yakhluqu maa yashaau baa ku xigta wuxuu doonu abuuraayo dee ciise waa makhluuq weliba habkuu ilaahay u abuuray waa hab dee mucjisaloo la yaabloo hooyuunbuu ka abuuray aan aabba marka ilaahay baa abuuray waa makhluuq weyn wallahu calaa kulli shayin qadiir laakiin dee ciise wax ma karo yuhuuddii iyo nasaaradii hadalkanay haddana yidhaahdeen mararka qaarkood kolkuu qur-aanku sidan isugu qabtay yuhuudi iyo nasaara hadalkaa yidhi macnaheedu inay bayaan soo wada saareen inta shir qabteen ma aha ee qur-aanku wuxuu ka warramayaa un mabda ahaan labaduba sidan ay aaminsayn kumase wada socdaan oo iyagiibaa dee colaaday dhex taagan oo aayaddaa hore aynu soo marayna ilaahay uhi fa aqraynaa baynahum alcadaawata waalbaqdaa waxaaba culimmada qaarkood ay ku fasirayaan colaada cidda la dhex dhigay yuhuuddiiyo nasaarada inay tahy jeer colwy marka iyagoo sidaas ayaa haddana qolo waliba hadalkoodan gaarba u leeyihin annaga caynkana annaga caynkana naxnu abnaaullaahi wa axibaahu dee waa hadal runtii aya waaxid caqli leh oo markaa loo sheega ama maqlaa uu la yaabayo iyada laftigeedii nabiga waxay lahay u laqima uu leeyahay la doodo qul waxaad tidhaahdaa falima yucadibukum bidunuubikum oo in badan baa laydin cadaabay oo cirkaa wax laydinkaga soo dejiyey oo intaan aakhiraba la gaadhin cadaabkii adduunyada taariikhda iyo qur-aankaba ku cad in laydinku soo dejiye talo maxaa laydinku cadaabay ma cid baa inamadeeda cadaabi lahayd soo ilaahay iskama kiindaayeen waxaad doontaanba ku ciyaaroo maya maya bal antum basharun miman khalaq bal antum basharun miman khalaq saasaa jawaabtoodii ilahay u ka dhigay waa bani aadam kuwii ilahay abuuray ka mida yakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa ciduu doonuu ilaahay u dhaafayaa ciduu doonana waa cadaabaya kuwa cadaabayaabaa ka mid noqonaysaan walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa iyana raddi kale wey ciriyo dhul iyo inta ka dhaxaysuu ilaahay leeyahay yuhuud nasaaradan inamadiisii sheegtayna kuwaasunbay ka yihiin dee ilaahay ma addoonsadeen caruurtiisii caruurtiisii baanay ahay subxaan allah marka fikradahan in badan dasaa-iska ah ee liita ee soo dhex gala dadka muslimiinta ah ee weliba cilmal kalaam iyo shayga qaarkood ee caqiidada ku tilmaamaan la soo geliyo iyagay ka soo siibtaan oo fikradahaasi ay ka yimaadaan waxaa loo yaqaano alxuluulu walitixaad oo kale fikradda markaa socon jirtee ninkii xallaaj la odhan jiray iyo caanka uu ku ahaa qarniyadii hore oo ah eh, marka uu socdo socduu darajo gaadho waa sida dadka munxarifiinta ah, fikradaha ambaday eh, kooxaha ambaday fikradda ay in badan faafiyaan qofku markuu darajo gaadho uu gaadho isagiiyo ilaahaybaa iska agdhowaanaya way islaasimayaan oo dabeetana ilaahaybaa isagii ka dhexadlaya soomaad maqal dadka qaarkood oo weli sheegto ku odhanaya anigaaba ilaahay iga dhexadlaya ama isagaa ilaahay ka dhexadlaya ama carshiguu daalacanaya sidan uu yahay arrimaha noocaasoo kale ah waxay ku dabaleeyihin halkanay ku dabaleeyihin waaya yaa ahlalkitaab dadkii kitaabka la siiyey buu ilaahay qad jaa'akum waxaa idin yimi rasuulunaa rasuulka yagii waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yubayinu lakum wuxuu idiin caddaynayaa waxallaa wixii idinka qarsoon an calaa fatratin wakti kala go'a buu yimi min arusul rusushii kala go'day ayuu soo dhacay nebi maxamed oo ilaahay soo diray an taquuluu inaydaan odhanin baa loo soo diray daraadeed maa jaa'anaa nooma iman min bashiirin mid diga walaa nadiirin min bashiirin mid bushaareeya walaa nadiirin iyo mid diga rasuul bushaareeye toona nooma iman si aydaan ilaahay uga hor odhanin ayaa la idiin soo diray nebi maxamed faqad jaa'akum waxa idin yimi bashiirun wanadiir oo nabiga calayhi salaatu wasalaam kii bushaaraynaya digaya wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilahayna wax walba wuu wax ku adkaanayaa ma jiro marka rasuulkaasi baa uu soo diray oo ka waxyaabaha uu idinku nicmeeyey yaa ahlal kitaab kuwii kitaabka la siiyayo ayaa markaa nasku ku celcelinayaa macnaheedu waxa weeye cidda kitaab la siiyey ee kitaabkii akhriyaysa ee wixii ay ka akhriyaysay kitaabka ay ku haysay arkee caalamkan uuga muuqday ee ka baydhee beeniyey dee wuu ka duwanyahin dadka kale jaahiliintaah marka kitaabkay ku hayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa taariikhdiisii hayeen cidda uu ka soo baxay abtirsiimadiisa sifooyinkiisa asxaabtu waxay weydiinayeen cabdilaahigii towraad yaqaanay la odhan jiray cabdilahi bn camr bn caash waxay idhahdeen bal ka war nebi maxamed sifooyinkiisa towraad adigaa towraad yaqaanee bal ka war markaasaa wuxuu ihi wallaahi sidan qur'aanka aanka nebiga loogu sifeeyey ee suuratu alfatx inaa fatax bilowgeeda iyo aad uga akhriyi karaysa sifooyinka nebiga iyo suurat laxzaabi sidaasoo kaluunbuu towraadna ugu sifaysnaa markaasuu dabeetana aayaadkii towraad qaar ka mida ah oo tilmaamihii nebi maxamed iyo akhlaaqdiisii iyo ka warramaya laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi sida nabiga ay uga warramaysa aayaddaas aayaadkii towraadeeda uga warramayuu ahriyay marka haddaba ahlu kitaabkan sababta ilaahay ugu yeedhayaa waxa weye waa dadkii u horumayn laha ee tusaalaad noqon rasuulka iyagii baa idiin yimi uu yimina waa wakhti loo baahday calaa fatratin min arusul fatradu waa wakhtiga kala go'a wakhti rusushii horena tagtay oo wax rasuuli aanu joogin ciise bnu maryam baa u dambeeyeyoo uu isaguna maqanyu caalamka ka maqayo ilaahay xagga kore geeyey markuu cadowga ka nabadgelinay calaa fatrati min arusul taariikhda ambiyada ayay halkaa kaga warramaan culamadu tafsiir iyo taariikh oo waxaa maal ibnu cabaas oo kale de waa kii lahaa xadiidkii xasankaa ah. iyo nebi aadam iyo nebi nuux waxa u dhexeeya toban qarni Eh, sidoo kale waxa u dhexeeyey nebi nuux iyo nebi ibraahim toban qarni waxay u dhexeeyey nebi ibraahim iyo nabi muuse toban qarni nabi muuse iyo nabi ciisena waxa u dhexeeyey toddobiyo toban qarni kun iyo todoba sano nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadii ciisena waxaa u dhexeeyey shan iyo toddobaatan marka waxaad arkaysaa rusushaasi wayse soo gaargaarhayeen iyagu oo markaynu leenahay muddadaasaa udhaxaysay dee waa laga yaabaa maal haddii la yidhaahdo nebi nuux iyo nebi ibraahim intaasaa udhaxaysay oo geeridii nebi nuux iyo geeri markuu yimid nebi ibraahim intaasaa udhaxaysay dee muddaduu nuux nebi nuux noolaaba haddana iyaduna meesha ku jirta oo dee ilahay ui falabia fiihim sanatin ilaa hamsiina caama kun sanuu dhex joogay muddana dee waa sii isagii baaba cimrigiisuba kun ahaaba waaya saasay ummaduhu isu soo daba taxnaayeen qolo waliba wakhtigooda iyo taariikhdooda ay u qaadanaysay qaybina taariikhda ay ka gelaysay un dhinaca iftiinka qaybina dhinaca madow cid waliba ile maalmay qaadanaysaa marka rasuulkana sala allahu calayhi wasalam wakhtigan uu yimi calaa fatratin min arusul waxay sheegaysaa wakhti rusushu kala goday waa wakhti aad loogu baahnaa oo diimihii horena taxriif iyo tabdiil lagu sameeyo eh, isbedel badani dhacay eh, rusulna loo baahan yahay ayuu yimi nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa labaadoo jirta ummadda ilaahay ugu cudurdaar dhammaynayay oo markuu nebigan soo diray ee wax walba u dhammeeyey ee eh, xaqii u caddeeyey marmarsiiyii baa dhammaaday faqad jaa'akum bashiirun wanadiir maalinta qiyaamaha marka ayse soo taagaane ilaahay ciqaabo ee ay qayliyaanna waxa rabbi ku canaananayaa uu leeyahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum nadiir oo sawtaan cimri dheerdin siiye oo ku qaadan lahaye oo sawkii idin yimi idin haysta maanta idinka digayay waay reer banu israa'iil oo ahaa ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkani markii ay ku soo degayeen ummaddii ka ag dhowaydba ummaddaa iyaga waraadkooduba aada u sii qoyanaa ummadahana ugu dhawaa ummadda islaamka halkii ay ka bilaabantay in badan baa taariikhdooda ilaahay u xusaa iyo waxay soo mareen taariikhdaa fiiha cibar wa duruus casharaa laga qaadanaya taariikhdaas taariikh madoobay u badantay laakiin waxaa loo sheegaya halkan ee qur-aanka ilaahay ugu sheegaya hadalladan aadka u xuna nimankani ay yidhaahdeen iyo ficiladan aadka u xuna ay sameeyeene ilaahay uga dhowrsan waayo u sheegayaa dee waa dab la galay oo lagu goobteeyaan dib loogu noqonin faa'iidooyinka qur-aankiiyo xikmadihiisay ka mid tahay wax farabadan badan fara badan oo dadku kumanyaal sana tijaabo ku geli lahaa oo tijaabadaa kadib ay waa ay arki lahaayeen ayaa tijaabadii dad hore maray iyo waa ay aragnimadoodiiba ilahay halkan uu soo dhigaya intaasoo kumayaaloo sannadoodoo isdaba yaalay oo aynu soo xusno ambiyada udhexaysay ummadahaasi wixii ay galeen ayaa halkan ilaahay uu soo dhigaya qur-aanka kuugu waa sababaha iyo xikmadaha qisooyinka qur-aanka uu badiyo wey soo noqnoqodka qisooyinka ha u qaadanin tikraar maxdiya inay tahay oo aan faa'iida ku jirin faa'iidadooda aad bay u badantay qiso walibana dheeraad bay leedahay markaad u fiirsato waid waqti xus nabi maxamedow qaala muusa liqowmi nebi muuse qoladiisii wuxuu ku yidhi yaa qawmi qoladaydiiow udkuruu nicmat allaahi calaykum war nicmada ilaahay uu idin siiye xusuusta qalbigiina ku soo xaadiriyo hays ilowsiinina nicmadaasi waa maxay waa se id waqti buu idiin nicmeeyey jacala fiikum ambiyaa nebiyaal ayuu idinka soo saaray wa jacalakum mulukan boqorranna wuu idinka yeelay wa aataakum wuxuu idin siiyey maa shay buu idin siiyey lam yu'ti aanu siinin axadan min alcaalamiin caalamiinta qof ka mida aanu siininba yaa qawmi war tolkayow waa nebi muuse la hadlaya reer banu israa'iil isagoo soo dhowaynaya udkhulu larda almuqadasa dhulkan la nadiifiye barakaysan ee baytulmaqdes iyo falastiin gala allatii kataba lakum taasoo ilaahay idin qadaro idin qoray idin qorsheeyo idinku talagalay walaa tartaduu calaa adbaarikum xagga dandhaha ka noqoninoo dib ha u firdhannina fatanqalibuu waydin gadoomi doontaanoo dib baydinu noqon khaasiriina idinkoo guuraystooo ilaahay ka sii jeedsaday war saas iyay dhecen waa reer banu oo dhex jooga nebi muuse calayhi salaam hadaladani waa hadallo waana ah waa fariimo ilaahay uu ka sido waa cisigooda iyo sharaftoodu wixii ay ku jira wuxuu xusuusinayaa horta nicmadu ilaahay siiyey ee nicmadii diinta iyo nicmadii duunyada iyo nicmadii milkiga iyo nicmadii risaaladda intaasoo isku qoofalan baa uu sheegay inta arimood baa ilaahay idin siiye har ilaahay ka tala qaata oo nicmooyinkaasoo dhan meesha way ka bixi doonaan wixii aa haysataan sharafina jiri mayse dhulkan barakaysan ka xoreeya cadowga gala taasaa amarkii ilaahay ku dhacay nicmadan jihaad baa lagu ilaalinayaae eh, jihaadkii qaada saasuu ku marka eh, nicmada ilaahay dushiinna uu yeelay wuxuu idinka dhiga ambiyo waa sax ambiyaduna iyaga u badnayd wajacalaku muluuka boqorruu idinka dhigay marka dee boqorrada barhkood baa boqorro ahaa aymada qaarkoodna waxa ay ku fasirayaan qofka waxaa berigaa loo yaqaanay reer banu israaiil qofku hadduu leeyahay khaadim iyo mar'a iyo beyt guri iyo oori iyo shaqaale hadduu saddexdaa leeyahay magacaasaa loo bixin jiray annahu malik inuu boqorba yahayba waana iska dee wax ka jiraan weeye boqortooyo si uunbay u tahay yaanay weynaaninbe ile qofkii wax xukuma wax xilaluun eh, xil hoos yimaado wax hoos yimaadaan ayaa lagu tilmaamay cabdilaahi bnu camr bn caas saxaabiga laodhan jirayba nin baa weydiiyo markaasaa wuxuu hi alasna min fuqaraa'i lmuhaajiriin arab muhaajiriintii reer maka ee soo qaxayso fuqaradoodii mahin buuhi cabdilaahi ee weliba waxbaynu haynaa ninkiibuu doonay cabdilaahi inuu qanciyo cabdilahi waa saxaabigii xadiidka badda ee abi hureyra uu lahaa iga xadiid badany ninkiibuu cabdilaahi doonay inuu dareensiiyo nicmada ilaahay u haysto inaanu ka santaagin oonu ilaawin markaasaa wuxuu idhi ala kamra'a ta'wi ilayha xaas ma leedahay aad u hoyato ilaa had iyo jeer qofku haddaanu xaas isaga yahay yar faramaran yahay war islaan aad u wax ku urursato meesha agteeda ma haysata qaala nacam alaka maskanun taskunu meel yaroo guryood gashana sow ma haysata haabu fa min alaqniyaa de haddaba maalqabeenkaa tahay maxaad leedahay buu maxaad isu faqiirinaysa wuxuu idhi inna lii wuu ku daro wuxuu idha waxaabaan leeya addoon ii shaqeeyana waan leeya qaala fa anta min almuluuk de haddaa boqoradaad ka mid tahay kol haddii adigiiba aad addooma leedahay boqoradaad ka mid tahay fuqaraa'ulmuhaajiriin ma tiida hebelow iska iimaansa buu iska iimaanso xasanulbasri baa waxa uu lahaa halilmulku ilaa markabun wa khaadimun wa daaru waar mulkiga la sheegayaa waxa weeye inuu qofku helo gaadiid u fura iyo u shaqeeyo iyo guriyo inahaba hadduu leeya waaba muluugtu ka mid yahay almuhim waxaynu uga soconnaa wa jacalakum muluukan ilaahay qofku inaanu yaraysan qofkii dee maal ilaahay uu siiye wax itaal kastada ha lahaaday ila dadkuma sinmee waa banu israa'iil oo ilahay wuxuu idinka dhigay diinna kuwala duunyana kuwa leh waar labadaba ilahay uu idinku deeqay buu nebi muuse wa aataakum maa lam yuti xadan min alcaalamiin caalamiinta cid ka mida ah waxaan la siin baa laydin siin dee suurat lbaqara iyo suurat lacraaf iyo qisada reer banu israiil ka ahriyaysa raashin diyaarsan oo xidhan oo caalamka kore ka soo degaya oo cunnadii iyo sharaabkiiba leh ayaa loo soo diyaariyay bacadkiibaa daruuro looga hadheeyey cadowgoodii soo eryanayay ayaa baddii bariishin looga sameeyey si ay u dhaafaan isagiina waa lagu sii daayo halkiiba ku liq dhagax meel iska yaalla ayaa lay ul ku dhufoo markaasaa qasabada miidhani ka furme waxa weeye waxaan cid kale la siinba iyaga las ambiyadoodii waxay ahaayeen nebiyaal haddana boqorro ah oo diyaaradahoodu ay ahaayeen dabaylo dabayl baa ilaahay usoo istaaraya dabayshan waxa furugta ee dhulka jajabisa ayaa diyaarado ay raacaan u ahayd waaya haddaba intaasoo diina iyo intaasoo dunyaa iyo intaasoo nicmaa kol hadii uu idin siiyey si cisigiinna iyo sharaftiinnu ay jirto wuxuu amray udkhuluu lrd almuqadasa allatii kataba allaahu lakum qudus gala iska gala uun maahee sida aayadda soo socota ay sheegaysa cadowga ka xoreeyo wey waar jihaad gala marka halka waxaad ka arkaysaa jihaadku soo jireen buu ahaa yeeshaan dadka diin lihi wax soo jiray bay ahayd nebi muuse waa kaa qoladiisii faraya hadday awood waayaan dadka diinta iyo mabda'a iyo xaqa lihina de waxaa loo afuufayaa sida waraaqda dabayshu ay kolbadhan ugu kaxayso oo adiga arkaya dadka muslimiinta maanta diintoodii iyo dhaqaalahoodii iyo cisigoodii iyo sharaftoodii waxa ku tumanaya cadow aan cidina juuq u odhanaynin oo isu wada sanqanaya barigoodii iyo galbeedkooda isu wada sanqanaya xagga dambe ha ka noqonin oo duunyadaasun ha eeganin oo dagaalka ha nicina buu leeyahy fatanqalibuu khaasiriin guuldara bal hadda waxay ku jawaabeen dariska dambe aynu ku arkay insha allah allah subxana wa tacala